رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الصبي يصوم إذا أطاق وحكم من وجب عليه الصوم في أثناء الشهر أو اليوم wuxuu baabu yahay asabiy ilmaha yarka ah oo yasuumu soomaya idaa goortii ataaqa uu awoodo soomka waxaa kalou baabu yahay xukmi man wajaba cidi ay ku waajibtay calayhi korkiisa asawmu soomka uu ku waajibay fii asnaa'i shahri bisha dhexdeed awil yowmi ama maalinka dhexdiisa kaa soomikiisa ilmaha yar een qaan gaadhin ma soomaya abcan waxaa laisku waafaqsan yahay inuu soonku waajib ku ahayn laakiin ma soomayaa soon sunnaa waay masalada labaadna waxa weeye cid bishiio dhexda ku jirta dhexda maraysa bishiio dhexda maraysa uu soon ku waajibay oo bishii qaar ka midaa tegey isagoo ayna waajib ku ahayn bishii markay dhexda marayso ayuu soonku ku waajibayba sida maalan gaal soo islaamay bishii ramadaan dhexdeedu islaamay soonku wuxuu ku waajibay bisha dhexdeed ila wixii ka horreeyey waa dhaaf ama meahe bisha dhexdeedii buu qaangaadhay ilmo yar buu ahaa laakiin bishii oo dhexda maraysa yuu qaangaadhay oo calaamadihii in qaangaadh ku yimaadeen wahaakadaa ruux bisha dhexdeeda ku waajibay soonku ama mehe maalinka dhexdiisiiba marna waa bisha dhexdeedii marna waa maalinka dhexdeedii isagoo maalinkii la soo soomay oo dhexda la maraya gelinkii horena uu soo afuray ayuu soonkii ku waajibay maalinta dhexdeeda maalan ilmo yar buu ahaa on qaan gaadhin maalinka gelinkeeda hore markii duurkii la joogo ama shan sac la joogo ayuu ixtilaamay waa qaangaadhe maalinka intiisii horena qaangaadh ma ahayn marfuuculqalam buu ahaa maalinka dhexdeediisuu qaangaadhay marka maalinka inta dambe soonkuma ku waajibaya maalinka inta ka laaban waaya ama ma ahee dhexdiisii buu soo islaamay gaal buu ahaa maalinka inta laabani ma lagu leeyahay intii hore waaba dhaaftay oo maalinkii ma qaybsami karaa masaladu waa taawe bishii ma qaybsami kartaa maalinkuse ma qaybsami karaa hadduu ruuxu bisha dhexdeeda ama maalinka dhexdiisaba ku waajibo masalada dambe waa taa iyada can irubayic binti mucawid qaalat waxay tidhi arsala wuu diray rasuululahi sal ley waslam rasuulku wuxuu diray hadaata caashuuraa'a subaxdii caashuura waa muxaram maalinkeeda tobnaad bisha muxaram subaxnimadeedii buu nebigu diray sal ley wasalam ilaa qura lansaar ansaar tuulooyinkooda ayuu nebigu u diray cid allatii tuulooyinkaasoo ama magaalooyinkaasoo xowla almadiinati magaalada madiina agagaarkeeda hareeraheeda manaa yacni deegaamadii iyo xaafadihii kore iyo tuulooyinka magaalada raacsan ee ansaari deganayd buu nebigu sal lla lay subaxda rag u kala diray ayb wuxuuna la diray dadkii uu diray nebigu sal lla lay man kaana ruuxii ahaaday man kaana ruuxii ahaaday asbaxa yani saamidiin qoraya ah. man kaana ruuxii ahaaday asbaxa mid ahaaday saa'iman mid sooman falyutimma ha dhammaystira sawmahu soonkiisii ha dhammaystira man kaana ruuxii ahaaday asbaxa mid waa bariistay saa'iman isagoo sooman falyutima eh? mufdirku waa dambeeya ah. man kaana ruuxii ahaaday asbaxa mid waa bariistay saa'iman isagoo sooman falyutima ha dhammaystiro sawmahu soonkiisii ha dhammaystiro waman kaana ruuxii ahaa ama ahaaday asbaxa mid waabaristo waagu u baryay muftiran isagoo afuranna falyutima ha dhammaystiro baqiyata yowmihi maalinkiisa inta u laabaninta ka hadha fa kunnaa waxaannu ahayn bacda daalika markaa kadib nasuumuhu kuwa soonnaan yani caashuuro waay nasuumuhu yowma caashuuraa markaa kadib waan soomi jirnay wa nusawimu waxaannu soomin jirnay sibyaanana caruurtannada asiqaara ee yaryar asiqaara kuwa yaryar oo minhum ayaga ka mida ah. iyagana waa soomin jirnay way macna ayib wanadhab waannu tegi jirnay carruurtaa ila almasjidi masaajidkaan la aadi jirnay fanajcalu waxaanu yeeli jirnay lahum iyaga allucbata wax ay ku ciyaaraan lucbadu waxyaabaha carruurtu ay ku ciyaaraanoo wakhtiga isku dhaafeeyaanoo yani maaweelada ah fa najcalu waxaannu yeeli jirna lahum iyaga allucbata waxay ku ciyaaraan baan samayn jirnay min alcihni suufkaan uga samayn jirnay cihniga suufka waay laakiin kelimatu suuf walcihni cudbiga ma ah qutni baa la yidhahdaa laakiin kelimatu suuf fi luga alcarabiya waa dhogorta idaha asalka waa saas marka cihniga iyo suufka dhogortay ka timaadaa ama midka annagan suufka u naqaano luqadda carabiga waxaa la yidhaahdaa qutni baa la yidhahda waa ka geedaha ka baxa dharkii laga sameeya marka cihnigaasaan uga samayn jirnay lucubada waxay ku ciyaaraan fa idaa goortii bakaa uu ooyo axaduhum midkoon min alطacaami cunto darteed uu ooyo acطaynaaha lucubadaasaannu siinaynaa iyaahu isaga markuu intuu yaro gaajoodo waxoogaa ooyo ayaa marka baasha uu ku ciyaaraya loo dhiibayaa si uu isugu halmaamo xataa yakuuna ilaa uu ka ahaado cinda aliftaari afurka agtiis ilaa afurka laga gaadho baanu carruurta saa u maaweelin jirnay oo aan soomin jirnay man akhrajaahu bukhaari muslim baa soo soomidooda in la soomiyo inay sunno tahay waxaa qaba a'immada zuhri shaafici axmed iyo isxaaq iyo keyrkood baa qaba waxay leeyihiin hadday awoodi karaan dhibna ayna ku ahayn waajib kuma ah waa laisku waafaqsan yahay laakiin litamarun inay la sii qabsadaan oo sii bartaan waa la sii layliyaya waa la sii tababaraya sida salaadoo kale waa muruuhum biاsalaati lisabcin wadribuuhum calayha licashrin toddoba sano hadday gaadhaan salaada amra hadday toban gaadhaanna ku garaaca waajibkuma aha bilijmac laakiin waxaa loo leeyahay waa la sii tababaraya adha waxaa la rabaa markuu xilliga gaadho inayna wax culusba ku noqoninba waa wuxuu la qabsaday oo bartay oo noloshiisa ka mid noqday saasaa loogu talagashaya man ayb masaladaasi marka cimadaasaa qaba allahuma haddii uu dhibayo waxay aad isugu khilaafsan yihiin da'da soonka la amrayo looga bilaabaya caruurta qolo waxay leeyihiin salaadii bay la mid tahay qolo way ka dibdhigayaanoo tobankay ka bilaabayaan adiga daabid ma jiro nas ah sida salaadoo kale laakiin waxaa loo noqonayaanuu ilmuhu ma kari karaa isagoon ku dhibaatoonin ma awoodi karaa taa haddii la helo da'du markaasay fiiro saasamaay ayib waxaa kaloo xadiidku ku tusayaa oo loo deliishanayaa ruuxii maalinka dhexdiisa soonku ku waajibay in markaa uu ku waajibay inta ka laaban maalinka uu soomayo maalinka inta dhaaftayna laguma laha xaggee laga qaadan cashuuraa xadiiskan iyo axaadiis kale waxay kutusaysaa intaan soonka ramadaan la waajibinin ummadda waxaa waajib ku ahaa maalinka cashuuraa inay soonto waajib buu ku ah xadiis badan baana macnaha faa'iidaynaysa ayib waagii baa baryey waagu markuu baryey kadib baa nebigu sal alay wasalam magaalooyinka iyo tuulooyinka wuxuu u kala diray ninkii waagu u baryey isagoo soomanowno dhammaystiro ninkii waagu u baryey isagoo afuranowna maalinka inta ka laaban soon soo kuma cadda marka yacni xilligaasaa marka waxaa soo baxay amarka soonku inuu waajib yahay ah iska afuran baa marka soon ku waajibay lama dhihin maalinka maadaama gelinkii hore waa iska afurayd gelinka dambana iska afuroo lama dhihine waxaa la yidhi maalinka inta ka laaban soon waxayna soo gelaysaa idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma statactum intii ka horraysay maba kari karinba ama laasimba kuma ahayn marka waxaa soo gelaya ilmaha maalinka dhexdiisa qaangaadhay gaalka soo islaamay maalinkii soonko dhexda maraya kuwaasoo dhan baa la marinayaa ruuxa yani maalan waallaa oo maalinkiioo dhexda maraya miyirsaday oo soo miyirsaday leanna intuu waalan yaho maskaxdiisu maqanta waxba laguma leh laakiin hadduu soo miyirsado waa lagu yeelana waa ku waajibaya kuwaasoo dhan baa marka soo gelaya xadiistani marka macnahaasna way faa'iidaynaysaa oo tarjamada ruknigeeda hora qaala albukhaariyu bukhaari wuxuu yidhi wa qaala cumaru cumar wuxuu yidhi linashwaana nin sarqaansan fii ramadaana ramadaan dhexdeeda sarqaansan nashwaan bimacnaa sakraan wey nin sarqaansanoo khamro cabay ramadaan dhexdeed ayuu cumar wuxuu ku yidhi waylak hooggaagee habaar kugu dhacye wa sibyaanuna carruurtayaduna siyaamun kuwa sooman wey aduguna khamraabaad cabbaysaa waad afuranta miya carruurtannadiina waa sooman wa darabahu cumar waa garaacay waa karbaash yani ujeeddada hadda laga leeyay waxa weeye wasibyaanuna siyaam marka waxaa laga qaadanaya cahdigii salafka inay caan ahayd carruurta inay soomiyaan taasman taasaa laga faa'idaysanaya an sufyaan bni cabdillaahi bni rabiica qaala wuxuu yidhi xadaanaa waxaa noo warrami uhi wafdunaa wafdigayagii aladiina wafdigaasoo qadimuu soo galay calaa rasuuli lahi sal lay slam u yimid biislaami haqiifin reer haqiif islaamidooda nebiga uula yimi sal ley slam yacni qabaa'ishu markii dambe ee islaamku xoogaystay sanadkii sagaalaad markii la gaadhay ila sanadkii sideedaad baa maka la qabsaday soo mah markii maka la qabsaday weliba sanadka akhirkiisa ah eh, oo nebigu la wareegay sal ley slam carabi waxay ka war sugaysay qabaa'isheedu nebiga iyo reerkuu ka dhashay ree maka aan isu dayno hadday ka adkaadaanna hadda bay naga kaafiyeen hadduu ka adkaadoo maka ka qabsadana dee war ma yaalay aan isdhiibno nin ree maka ka adkaada iyo quraysh inoo daahi maayo markuu maka qabsaday sannadka sagaalaad ee ku xigay waa sanadka loo yaqaano marka caamul wufuud reer walba marka waa iskeenay waxay soo direen odayaal iyo wafdi bay soo direen xambaarsan oo wada qoyska islaamidiisii reer hebel ka soconnaa waana soo islaamnay marka nimanka reer rabiica la yidhaahdo wafdi inay soo islaameen wada baa nebiga u yimi sal lay waslam qaala wuxuu yidhi waqadimuu way soo galeen calayhi nebiga korkiisa fii ramadaana ramadaan bay u yimaadeen wa daraba wuxuu dhisay lahum iyaga qubbatan qubba ayuu u taagay filmasjidi masaajidka dhexdiisa yani teendhow masaajidka dhexdiisa uga dhisay ilan ma jirin meelo kaloo dadka la seexiye falammaa aslamuu markay islaameen saamuu waxay soomeen maa baqiya wixii hadhay calayhim korkooda ku hadhay min ashahri bisha wixii bisha ka hadhay wixii tegey waa tegaye marka ay soo islaameen wixii bisha ka laabnaa ayuu nebigu sal ly waslam ayay soomeen w manaa ayay soomeen ayb ra waxaa wariyey ibnu ayaa wariyay sanadkiisa waxaa ku jira muxamed ibn isxaaq oo cancaneeyey waana mudallis ciisa ibn cabdilaahi baa ku jira oo maqbuul ah yani cinda almutaabaca sidaas daraaddeed baa xadiidka waxaa daciifiyey alimaam albuusiri iyo sheikh albani ma sugna xadiidku marka waxaase loo deliishadaa haddii gaalku soo islaamo bisha ramadaan oo dhexda maraysa inta bisha ka laaban waa lagu leeyahay masalada xadiiska loo deliishaday daciifba ha ahaadee layskuma khilaafsanaa marba hadduu soo islaamo inta bisha ka laaban baa lagu leeyahy laakiin wixii tegey qul liladiina kafaruu in yantahuu yukfar lahum maa qad salaf wa wixii tegey qaطcan laguma leh oo dhaafay laakiin markuu islaamay inta bisha ka laaban waa inuu soomo waajib bay ku tahay waana ijmac waa laysla ogolya khilaafka ma jiro xadiisku daciifba ha ahaadee وcan cabdiraxmaan ibnu maslamata can cammihi adeerkii waxuu ka warin anna aslama qabiilka aslam yidhaahdo atat الnabiya nebigay u timi sal اllahu alayh wali wasalam faqaala nebigu wuxu uhi sal lay waslam sumtum ma soonteen yowmakum hada maalinkiinan maalinkan la joogo ma soonteen qaalu waxay dhaheen laa maya qaala wuxuu nebigu ku uhi sal lay slam faatimmuu baqiyata yawmikum maalinkiinna inta ka laaban maalinkiinnan hadda joogtaan inta ka laaban dhammaystira waqduu qalleeyana rawahu abu daawuud baa wariyey yacni soona qalleeya inta laabanna oo maalinka ka laabana soomanaada wariy abu daud baa wariyey xadiidku waa daciif cabdiraxmaan ibnu maslama waa majhuul nin la garanaya maaha sidaas daraaddeed baa xadiidka waxaa daciifinaya cabdulxaq alishbiili ibnu taymiya ibnu cabdilhaadi alimaamu azaylaci iyo sheekh albani ma sugna marka ma sugna xadiidku hadduu sugnaan lahaana wuxuu faa'iidayn lahaa maalinka dhexdiisa gaalka soo islaamay maalinta inta ka laaban in lagu leeyahay taasaa loo deliishan lahaa wuxuu sheekhu yidhi wa haada kani xujatun waa xujo wuxuu xujo iyo daliil u yahay fii anna sawma caashuura caashuuro soonkeeda maalinka caashuura soonkeedu kaana inuu ahaa waajiban mid waajib ah waana sida ay daa'ifa min ahlilcilmi qabaan ibn xajar baa ka mid ah. wa anna alkaafira gaalkuna waxaa kaloo xadiidku xujo u yahay anna alkaafira gaalku idaa goortii aslama uu islaamo aw amase balaqa uu qaangaadha alsabiyu ilmaha yari fii anaa'i yowmihi maalinkiisa dhexdiisa maalinkaas soonka ah dhexdiisa hadduu gaalku islaamo ama ilmaha yari qaangaadho lazimahu waxaa ku laasimaya imsaakuhu inuu af haysto oo cuntadii iyo cabbitaanka iyo waxa soonka jabinaya iska ilaaliyo waa alwaajib maalinka inta ka laaban wa qadaa'uhu iyo inuu qallaynayo maalinka inta laabanna waa soomaya qallana waa laga rabaa ayb masaladaasi waa masala khilaafiya amaa inuu inta ka laaban soomayo waxaan ku soo marnay xadiidkii hore ee rubayic bintu mucawide baabka u horreeyey sooma ma amaa in qallo laga rabo daliil ma leh daliil ma leh inta uu waajibku fuulay wixii ka dambeeya unbuu soomi laakiin maalinka gelinkiisii hore waxbaba laguma lahayn laasimba kuma ahayn ama ilmo yar buu ahaa ama gaal buu ahaa waxba laazim kuma ahayn wujuubku wuxuu fuulay maalinka dhexdiisa waxaan dhahaynaa uun keliyata maalinka inta ka laaban soon mana qallaynaysid maalinka laguguma laha halkaasuu ku tegey sidaas caashuuraha xadiidkeeda halkaasaa macnaha masaladu asal ku tahay ama in qallo lagu waajibiyo xadiikan aciifkabaa tilmaamaya mana sugna waase masl khilaafiy wuxuu yidhi sheekhu walaa xujata xujo kuma sugna fiihi xadiidka calaa suquuطi tabyiiti الniya niyada in habeenkii la bariisiiyo inay dhacayso meesha ka bixi karto dhiciddaasi xadiidka wax xujaa kuma sugno looma deliishan karo soomaynaan soo marin soonka waajibka ah waa in habeenkii la niyoodo soo marka niyadaasi inay meesha ka bixi karto inaan laazim ahayn xadiidka looma deliishan karu leehy limaada lianna sawmahu gaalka soomidiisa inamaa lianna sawmahu soonkiisu maalinkaas soonkiisu innamaa lazimahum wuxuu un ku laasimay dadkan fi ahnaa'i alyowmi maalinka dhexdiisuu ku laasimay yacni xadiiska sooma ee ruuxii soo islaamay maalinta dhexdeeda maalinta inta ka dambaysa maalinta inta hadhay ha sooma soo labadhe tay aaway niyadii marka habeen ma niyaysanine soo kama soo baxaysa inaan habeenkii niyadeedu laazim ahayn wuxuu le taa looma deliishan karo maxaa yeelay soonkiisuba habeenkii laazim kuma ahayne maalinimadu ku laazimay soo ma mar hadduu maalinnimo ku laazimay xilliguu ku laazimay unbuu niyo la imaanaya looga qiyaas qaadan maayo marka ruux habeenkii uu waajib ku ahaa oo habeenkii niyada ka tegay xadiisku daliilu maaha xadiisku muxuu daliilu yahay wuxuu daliilu yahay ruux maalin dhexdiisa maalinta dhexdeeda soonkii ku waajibay maalinkuu niyoonaya sax laakiin ruux habeenkii ka horreey waajib ku ahayd kama tegi karo niyada xadiiskanna uma daliishan karan saasuu macnaha ka wada ayb baabu maa jaa wuxuu yimid yahay fi lxijaamati ku yimid ah, yani meeshaas waxay culimmadu geliyaan eh, dad fara badan ruuxa soo soo miyirsaday gel waallaa maalinka inteeda kale ama miyir daboolmay waxay ku daraan oo kale xataa haweenta maalinka gelinkeeda hore caadada qabtay oo maalinka dhexdiisii caadadii ka daahir noqotay waxay leeyihiin lixurmati alwaqti maalinka inta laaban ha soomanaato soom bilaa ajira waay soom bilaa ajira ciddii ama gaal ah ama ilmo yar ah oo xilliga xilligaa qaangaadhay la garay laakiin dadka kale ee cudurdaar sharciga ku afuray maalinka gelinkeedii hore gelinka dambe in lagu laasimiyo soon daliil ma leh cudurdaar sharciga ku afureen gelinkii hore gelinka dambe in la yidhaahdo iyadoon wax soo kordhay jirin gelinka dambe wakhtiga xurmadiisa darteeda u sooma waa masale khilaafiya wax nas oo ku soo aroorayna ma jiro baabu maa jaaa wixii baabu yahay ah, maa yubtilu sawm dheh wamaa yukrah wamaa yustaxabu lisaa'im wuxuu kaga hadlayaa meeshan waxa soonka jabiya waxa karaahadee laga fiican yahay soonka in laga ilaaliyo ay tahay iyo ruuxa sooman waxa sunnada u ah ee u fiican baabu maa jaaa wixii baabuu yahay fi lxijaamati toobinka ku yimid waxyaalihii soonka jebinayay buu gudagalay wuxuuna ka bilaabay toobinka haddii layistoobo soonka ma jabaya mise ma jabaya can raafic ibni khadiijin qaal wuxuu yidhi qaala rasuululahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi aftara wuu afuray alxaajimu toobaha wax toobaya waalmaxjuumu iyo la toobaha ka toobaya ee shaqada qabanaya iyo midka la toobayo labaduba way afureenoo soonkii waa ka jabay rawaxa wariya axmed watirmidi tirmidi xadiidka markuu wariya wuxuu yidhi waa xasanun saxiix sheekh albaani sidoo kale saxiixinaya laakiin xadiidka waxaa daciifinaya bukhaari abu xaatim isxaaq ibn mansuur waxay leeyihiin ma sugna xadiidka waliaxmed axmed waxaa u sugnaaday waa abi daawuuda wabni maajah min xadiii awbaana isagoo awbaan xadiiskiisa uu yahay wa xadiii shadaad ibni wsin shadaad ibn aws xadiidkiisa isagoo uu yahay waxaa intaba u sugnaaday miluhu xadiidkaa mid la mida yacni axmed iyo abu daawuud ibnaaja waxay wariyeen xadiidkaa mid la mida oo marna hawbaan laga warinayo marna shadaad ibni aws laga warinayo ayib xadiidka hawbaan waa xadiid saxiixa waxaa saxiixinaya ibnu jaaruud <clears throat> ibnu khusayma ibni xibbaan xaakim calaa shardi shaykhayn buu ku saxiixinayaa dahabi baa ku waafaqay wakadalika sheekh albaani xadiidka shadaad ibni awsna sidoo kale isagana waxaa saxiixinaya axmed ibnu xambal cali ibni cabdillahi bn madini alimaamu albukhaari iyo sheekh albaani baa saxiixinaya ayb kaa horan buu la mid yahay aftara alxaajimu waalmaxjuum waay labaduba inay afurayaan <clears throat> saddexdaa iyo xadiiu thawbaan iyo xadiiu shadaad ibni aws way isxoojinayaan haddii qaar ka mida ah sanadkooda dacfi ku jiro xadiidku waa sugan yahay ayib xadiidku waa sugan yahay saaniidda qaar ka mida ah, haddii laga hadlo wliaxmed axmed waxaa u sugnaaday wbni maajah iyo ibn maajah min xadiii abi hurayrata abu hurayre xadiikiisa xaaluu yahay milu mid la mida ayb ah. yani axmed ibn maajahna waxay wariyeen xadiikaa mid la oo abu hurayre laga warinayo saxaabigu abu hurayreya xadiidka sanadkiisu waa daciif oo xasan ibni abilxasan albasri ayaa abu hurayre ka warinaya mana uusan waxba ka maqlin calaa khilaaf fii bacdi suwar sidaas daraaddeed xadiidku sanadkiisu waa munqatic markuu xadiidu abu hurayra yahay laakiin ka xadiid ahaan waa saxiix lihayrih oo kuwa horeo xoojinaya macnaha sanadkiisa waa daciif wliaxmed axmed waxaa u sugnaaday min xadiii caaishata xadii caaisha xaaluu yahay wa xadiiu usamat bni zaydin miluhu mid la mida isagana axmed ibnu xabal wuxuu musnadka sidoo kale ku wariyey xadiikanoo caaisha laga warinayo iyo isagoo kaleoo usaamat ibnu zayd laga warinayo xadiiu caaisha sanadkiisu waa aciif waxaana ku jira in la yidhahda lay ibn abi sulaym oo daciif ah haddana idiraab xadiidka turuqdiisa ayuu isbaraambar ku sameeyey marka idiraab isagoo daciif ah labadaa ciluu xadiidku dariiqiisu daciifku yahay markuu xadii caaisha yahay laakiin ka xadii ahaan waa saxiix liqayrihi lanna xadiistaara u marhaati kacaysa ama xadiiu usamat bni zayd kadalika sanadkiisu waa munqaic ciladiisuna waxa weeyaan xasan ibn abilxasan albasri baa usaamo ka warinaya mana uusan ka maqlin saas daraaddeed inqiaac ku jira markuu yahay xadiiu usaamata bnu zayd ariiq ahaan iyo uma sugna laakiin xadiiku axaadiistaa horaa shaahid u ahoo waa saxiix taas man bimacnaa waxaad fahmi kartaa yani sida fanniga musطalaxa ama fanu culuum اlxadiidka muqarar ku ah, صixaة الsanad laa yalzamu minhu صixaة اlmatni wa ضacfu الsanad laa yalzamu minhu ضacfu اlmatni sanadku hadduu daciif noqdo kama laazimayso inuu matniguna daciif noqdo lanna matnigu waxaa laga yaabaa inuu shaahid helo wakadalika sanadkaa saxiixa kama laazimaysa inuu matnigu saxiix yahay maxaa yeele cillo iyo shuduud baa laga yaabaa inay xadiidka gasho isagoo sanadku saxiixya marka yani wax weeyaan in e, culumta e, mxuu ahay musalax ile waxaan e, abwaabtani ku saabsan tahay laga hadlayo o dhan waa cilmigaas wa can thawbaana ana rasuula allahi sal lay rasuulku ataa waa yimid ah. can thawbaana ana rasuula allahi sal lay wasalam ataa rajulan saa miidiin qoraya rajul miidiin qoraya saasaa sax calaadii wuu iga gooyey markaasay wax kala soo baxday ana nebiya sal ley waslam ataa waa yimid calaa rajulin nin korkii ninbuu u yimid ninkaasoo yaxtajimu istoobaya fii ramadaana ramadaan dhexdeed faqaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal ley aftara wuu afuray alxaajimu midka toobaya walmaxjuumu iyo ka la toobayaba xadiiu thawbaan waa kii aan soo marnayo uu ina yidhi waliaxmeda wabni maajah min xadiii thawbaan isla baabka soo ma saas way macnaha ayaan soo sheegnay inay ibnu jaaruud ibnu khusayma ibnu xibbaan iyo xaakim iyo dahabi iyo albaani ay saxiixiyeen kaas wey kii xagga uu ku soo sheegay ayuu halkan muxuu ahay ku keenay wacan ilxasan xasan ibni abilxasan albasri waxaa laga warin can macqil ibni sinaan alashjaci wuxuu ka warinayaa annahu isagu qaala inuu yidhi marra waxaa soo maray calaya korkayga rasuululahi baa soo maray sal ly wasalam wa ana anigoo axtajimu istoobaya fii leyla habeen khalad markay tagtay min shahri ramadaana bisha ramadaan xaggeeda yani habeen markay ramadaan tagtay anuu istoobayuu nabigu arkay xilligaa isaga faqaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay aftara waa afuray alxaajimu midka wax toobaya iyo walmaxjuumu midka la toobayaba soonkii waa ka jabay raw axmed baa wariyey xadiidkanna sanadkiisu waa munqaic alxasan ibn abialxasan albasri oo macqil ibnu sanaan ka warinayaay ma uusan waxba ka maqlin inqiaac baa marka sanadka ku jira waxaa kaloo ku jira cataa ibnu saa'ib oo isagana mukhtali ah sanadku waa daciif laakiin xadiidku waa saxiix ayb wahumaa buu sheekhu yidhi marka wahumaa labadan xadii daliilun waa daliil waxay daliil u yihiin calaa anna man facala ruuxii sameeya maa yuftiru wax wax afuriya wax soonka jabiya ruuxii sameeya jaahilan asagoo jaahil ah yafsudu inuu fasaadayo sawmuhu soomkiisu inuu fasaadayo burayo bikhilaafi annaasi ka ishalmaansan waa ka gadisan yahay ayb taasay bimacnaa u fiirso nimankan uu nebigu ku leeyay istoobayo ka la toobayo iyo ka wax toobaya ee nebigu intuu soo maray yidhi labadiinnaba soonkaa idinka jabay aqoon mayna u lahayn in toobinku wax jabiyo oo soonka jabiyo soo ma iyagoo aqoon la'aan ah oon garanaynin ayay sameeyeen haddana jahligii looguma cudurdaarin buu leeyahy lama dhihin maadaama aqoon darra idiin geysay joojiya uun hadda laakiin soonkiinnu waa saxo aqoondarrada iyo jahligaa laydinku cudurdaaraya lama dhihin ee waxaa la yidhi iyagoo jahli u geeyey baa haddana waxaa la yidhi soonkii wuu idinka jabay waxaa sidaa ka gadisan ruuxa isagoo ishalmaansan sameeya wixii soonka jabinayay ayada bikhilaafi nnaasi ruuxa ishalmaansanoo halmaanku u geeyey ayada xadiisida waynoo soo socotaa xura marka inuu kala qaado ruuxa jahligu u geeyey mufatirka ama naaqidka soonka jebinaya jahli uu geeyey iyo ruuxa uu u geeyey halmaanku u geeyey oo uu yidhaahdo halmaankuna ma jebinayo mxuu ahay jahliguna inuu jebinaya laga qaadanayo ablaakiin masaladaasi kala qaadidda noocaasi waa laga xoog badanyah wasawaab waa u tegi doonnaaye halmaanka iyo khata'a ama ta'awulka ku yimaada ama jahliga ku yimaada iyo ikraaha oo qasabka ah intaasoo dhan wixii ku yimaada oo soonka waxyaalaha jabiya ah waxba ma jabinayaan in la kala qaado muxuu ahay waa laga xoog badan yahay ayib qaala axmedu axmed wuxuu yidhi waa axmed ibnu xambal asaxu xadiiin xadiidka ugu saxiixsan fii hada albaabi baabkan dhexdiisa xadiiu raafic ibnu khadiij waay waa xadiidka baabka ugu horeeya axmed wuxuu yidhi axaadiistan ku soo aroortay jabinta xijaamadu ay soonka jabinayso kaasaa ugu xoog badan buui ayib wa qaala bnu lmadini wuxuu yidhi cali bni cabdilaahi bni lmadini imaamu lcilal wey wuxuu yidhi asaxu shayin shay midka ugu saxiixsan fii hada albaabi baabkan dhexdiisa xadiiu hawbaan washadaad ibnu aws waay waa labadii xadiisii ka dambeeyey sheekhuu ishaaray wey macnaha soo ma labadaasaa ugu xoog badanoo ugu saxiixsan buu adugu a'immadaa isku khilaafsana waa masale caan ahoo waa masale ijtihaadiya markii imaamka xadiidka ama imaamka faqiiha markuu fiiriyo wuxuu isleeyahay wallaahi intan markaad iska rabdhigto kana u xoog badan ku kalaa fiirinayo a'immada ka ijtihaadkiisu wuxuu gaadhsiinayaa inuu yidhaahdo kan kalea ka xoog badan marka masle ijtihaadiya kan miyaa asaxsan kan miyaa asaxsan saas way macnaha isku khilaafayaan وعن بن عbاasi رضي الله تaعالى عنهma أن النبiya nbigu sl اه ليه وsلم istoobay wa huwa isaga oo muxrimun xarman waxtajama wuu istoobay mar kale wa huwa isagoo saa'imun mid sooman ah ayb rawah أحmed baa xadiidka ibnu cabbaas wuxuu tilmaamayaa nabigu sal lay wasalam mar isagoo oo xarman xaj cumro isagoo xarman buu nebigu sal lay wasalam istoobay qaybtiisa kalena waxay tilmaamaysaa isagoo sooman buu haddana mar kale istoobay marka muxuu tilmaamayaa ruuxa isagoo sooman inuu istoobi karo soo maa ila nebigaa istoobay axaadiistii ka horraysayna maxay sheegaysay ya inuuna soonku ku jabayaba see laysu waafajinaya marka wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan ixtajama wuu istoobay nebigu wa huwa isaga oo muxrimun mid xarman ah saa'imun oo hadana sooman ayb wuuna xarmanaa wuuna soomanaa isagoo saasuu istoobay buudi waxaa wariyay abu daawuud baa wariyay wabnu maajah watirmidi wasaxaxahu tirmidi wuu saxiixiyeeyey sanadka xadiidku waa daciif ciladuna waxa weeyaan yaziid ibni abi ziyaad baa xifdigiisu xun yahay nin magacaalaa ku jira sanadka haddana idiraab buu sameeyo xadiidka matnigiisa khalad buu ka galay maxaa yeelay riwaayaadka xadiidka qaar ka mida ah, lafdiga wahuwa muxrimta amayna sheegin sidaasaana saxiix ah oo waxaa ku waafaqay lafdu muxrim inuusan halkan ku jirin ragga kalea ku waafaqay xajaaj ibnu arta iyo xakam iyo ibnu cutayba iyo yani ayaa ku waafaqay sidaasaana maxfuud ah oo ibni cabaas duruq fara badan lagaga warinaya fahanoo xadiidku xadiidka lafdiga axmed iyo bukhaari ay soo saareen weeyo markuu isagoo xarman istoobay xaalad bay ahayd marna isagoo sooman buu nebigu istoobay xaalad kalay ahayd laakiin isagoo xarman haddana sooman inuu istoobay oo labadaba ku wada jira xarmanna soomanna inuu istoobay taasaa khalada xarmanaan iyo istoobid way kulantay soomanaan iyo istoobidna way kulantay laakiin inay kulanto xarmanaan iyo soomanaan iyo istoobid sida riwaayada xadiiska uu ku qoray taa waa khalad taasaa khalad marka labadooda inuu meel isugu keeno ayaa khalad ah oo muxuu ahay ninkaasa eedda iskale lagu eedaynaya baa laleeyahay khaladka isaga wa can haabitin xadiistaasi marka waxay tilmaamaysaa oo laysugu khilaafsan yahay soonku ma ku jabayaa toobinka mise kuma jabayo ayb inuu ku jabayo oo ka toobay iyo kala toobayaba inuu soonku ka jabayo waa sida axaadiista hore sheegaysee waxaa qaba axmed isxaaq abu thawr ibnu khusayma ibnu lmundir a'immadaasa qaba culimmada jumhuurtooda waa say u badan yihiin waxay qabaan iskabadaa ka toobaye xataa ka la toobayo ka jabi maayo toobin sidiisaba soon ma jabiyay qabaan axaadiistan maxaad kaga jawaabteen baa horta waxay cuskadeen inay toobinku uusan soonka jabinaynin xadiidka waxay cuskanayaan ibnu cabbaas ee u dambeeya een hadda akhriyanayni soo ma nebigaa istoobay isagoo sooman buhaari buu ku yaallaabaydhe kan kale maxaad kaga jawaabaysaan baa leeyahy jawaabo dhowray ka bixiyeen marka jawaabahooda waxaa ka mid a ah waxay leeyihiin xadiidkani waa mansuukh waa laga dambeeyo xukunkiisa waaba la bedelayba mar horuu ahaa waana sida saxda ah waan u tegi doonnaa daliilu naskh maxaa ku tusaya in laga dembeeyey oo ay dembaysay rukhsada in ruuxa sooman istoobi karo inay taasi dembaysay inuu jabinayana ay horaysay maxaa daliilu ah waa u tegi doonaa marka waxay leeyihiin qaarkood axaadiistani waa mansuuq aftar alxaajimu walmaxjuum waa mansuuq waa horreeyey waa xugum la badalay oo laga guuray ayb mar hore jiri jiray qaar waxay leeyihiin aftara alxaajimu walmaxjuum waxaa laga wadaa markaasuu soonku ka jabayaa ma ahee ee wuxuu keeni karaa inuu soonku jabo see jabi karaa waxay leeyihiin kan la toobayo waxaa dhici karta in dhiigga laga saaray uu keeno inuu daciifo oo soonkii wadi waayo marka ictibaarulma'aal waay kan toobayana maxaad kaga jebiseen baa layidhi isagana waxaa layidhi dhiigga uu nuugahayo ilaan waagii hore hadda muxuu ahay waxoogaa tadawur baa yimidoo inta uun muxuu ahay baashi laguu qabto unba haddana mashiinba lagu buufiyaa mugta afballa lama aadaba waagii hore laakiin waa la soo nuugi jiray ninka toobinka intuu afka la galo baash ayuu soo nuugi jir marka waxay leeyihiin dhiiggaasaa ku carariyo afkiisa geliyo kaasaa laga yaabaa inuu jabiyo marka afdar alxaajim waalmaxjuub waxaa laga wadaa ictibaaru lma'aal weeye waa waxa ka imaan kara ee wuu jabay lagama wado halkaana qolaa ku miiqmiiqday xadiiska jawaabahaas iyo kuwa lamid ay markaga jawaabayaan jumhuurtu marka waxay qabaan ma jabinayo mxuu ahaaye toobinkuxa ma jabiyo wacan haabitin ilbunaani toobinka marka waxaa la mida dhiigga jidhka laga saaro ama ruux u saar ama adugu si kale isaga saar dhiiggaasaa la mida dhiigaga yaryarkee adiga muxuu ahaay ama nabar ku gaadhe ku baxa ama muxuu ahaay gows aad iska saartay kaasi isaga muxuu ahaay toobin ma aha kaa lagama hadlayo toobinku waa dhiig aad jidhkaaga intaad jeexday aad u qasado inaad iska saarto kaasaa laga hadlay waxaa la mida marka dhiigga hadda dadka loo saaro isbitaalada la saaro kaasaa la mid wacan haabitin ilbunaani annahu isagu qaala wuxuu yidhi lianas ibni maalikin wuxuu ku yidhi kuntum takrahuuna alxijaama kuntum a kuntuma waxaad ahaan jirteen takrahuuna kuwa kahda alxijaamata toobinka lisaa'imi ruuxa sooman miyaad u kahan jirteen calaa cahdi rasuuli lah sal lay sl nabiga waqhtigiisii wuxuu yidhi laa maya maanaan u kahan jirin ruuxa soomani inuu istoobo ilaa min ajli dacfi tabardarro darteed mooye allaahumma waxaan kahan jirnay loo kahan jiray hadduu ruuxa soomani istoobidda iyo dhiigga uu iska saarayo ay keeni karto inuu daciifo oo sonkii xamili waayo oo wadi waayo min ajli dacfi tabardarradaa daraaddeed laga baqaya hadday meesha soo gasho marka waa loo karaahaysan jiray laakiin hadduusan ku keenayno wax tabardarro iyo dacfi ah markaa maanaa karahaysan jirin inamaa nahaa wuxuu uun reebay annabiyu nebigu sal ley wasalam can ilwisaali xidhiidhinta fi siyaami soonka la xidhiidhiyo waalxijaamati iyo toobinka lisaa'imi ruuxa soomani u istoobo nebigu wuxuu uun u reebay oo dadka ugu diiday ibqaa'an turid darteed calaa asxaabihi saxaabadiisa uu turayo wisaalka garannay toobinkee laakiin wisaalka waxaa la yidhaahdaa intaad maanta dhan soomanayd markii qoraxdu dhacdo inaadan afurin ood habeenkaas cunto aadan cun ood maalinka dambe ku daba qabato laba beri iyo hameenkood iyo ka badan inaad isku daba qabato oodan soonkiiba kala jarinba oodan habeenkii afurin kaasaa wisaal la dhahaa marka waa u tegi doonnaayo nebigu waa reebay salawatu rabbi wasalam caleh waa diidayo ha xidhiidhinna soonka ee habeenkii afura oo wax cuna buuyidhi marka maxaa loo reebay wisaalkoo loo yidhi soonka ha isku dabaqabaninee habeenkii afura nabigu wuxuu u reebay toobinkana sidoo kale u reebay keliya waxay ahayd turid ummaddiisa uu turay ibqa'an ala asxaabihi oo dee haddii soonka maalinkii labadii beri aad isku dabaqabato ruuxii waa daciifaya sooma haddaad istoobto ruuxu dhiigga iska saarana waa daciifaya marka turid uu nebigu ummaddiisa uga turayo arrintaa iyadaa-buu nebigu labada arrimoodba u reebay wax kale ma ahayn ayb walam yuxarimhumaa nebigu mu uusan xarimin ma xaaraamaynin wisaalkana ma xaaraamaynin xijaamadana saa'imka yani um, kama xaaraamaynin laakiin nebigu waxoogaa turid unbay ka ahayd saxaabadiisa u turayo mana uusan xarimin rawahu axmed baa wariya abu daawuud sanadkiisa waxaa saxiixiyey xadiidka ibnu xajar iyo sheekh albani baa taxsiiyey wuxuuna tilmaamayaa waana ra'yi culimmada qaarkood ay qabaane xijaamada iyo toobinku karaaha weeye waa makruuh ruuxa sooman inuu istoobo hadduu keeni karo inuu daciifo wakadalika dhiigga la saaraya lamid ah hadduu keeni karo inaad daciifto warkaa waa makruuh hadduu keeni karo inuu soonku kaa jabood wadi weydana waaba xaaraan buu markaa noqonaya la'anna waxa weeyaan waa sabab keenaya inuu waajib waajibaadka shareecada ka mida uu jabo wax hadduusan jirin cudurdaar oo marka keenaayo wuxuu noqonaya marka xaaraan buu noqonaya saasaa marka xadiiskani tilmaamaya wa anas radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi wala maa kurihat awl ma kurihad markii ugu horraysay la kahday alxijaamatu toobinka lisaa'imi ruuxa sooma loo kahday waxay ahayd anna jacfar bn abi aalib ayaa ixtajama istoobay wa huwa saa'imun isagoo sooman famara bihi nabiyu nebigaa soo maray sal lay slam faqaala markaasaa wuxuu idhi aftara waa afuray haadaani labadani waa afureen waa jacfar iyo ninkii toobahay labadanba soonkii baa ka jabay ayb uma kadib anas rakhasa waa ogolaaday annabiyu nebigu sal lay slam bacdu markaa kadib filxijaamati toobinkii ayuu ruqseeyey lisaa'imi ruuxa sooma hadalkaa markuu yidhi aftara haadaani aftara alxaajimu walmaxjuum waay labadani waa afureen markaa mar dambaysay ayuu nebigu idmay oo ogolaaday ruuxa sooman inuu istoobi karo ayib wa kaana wuxuu ahaa anasun anas wuxuu ahaa yaxtajimu mid istooma istooba ayuu ahaa wahuwa saa'imun isagoo sooman leanna wuxuu arkayey inay mansuukh uu yahay xadiidka dhahaya aftara alxaajimu walmaxjuum waa laga dambeyey rawahu daara qutni wa qaala daara wuxuu yidhi kulluhum ruwaadiisa dhammaantood iqaatun waa rag lagu kalsoon wuxuu yidhi daara qutni walaa aclamu ma ogi low xadiidkan cilatan wax ilaa kuma ogi xadiiskan wax ilaa uma ogi ibni xajarna sidoo kale wuxuu leey ruwaatuhu kulluhum min rijaali lbukhaari sheekh albaanina wuxuu leeyahay waa xadii xasan xadiikani waa xadiidka marka loo deliishanayo in toobinka jebinta uu jabinayo soonka inay ahayd arin horraysay oo waxaa ka dambaysay inuusan jebinaynin marka hore ee la reebayna waxa uu loo reebay turid ummadda loo turayo iyo saxaabada looga turayo inay soonka ka daciifaan markii dambana waaba la fasaxo waxaa la yidhi haddaad rabtaan istooba saas daraaddeed anasoo xadiidka warinaya rukhsadaa dambuu qaadan jiro wuu istoobi jiray masaladu marka saasay u xoog badan tahayoo haddii uu markaa ruuxu intuu istoobo ama dhiigga intuu iska qaado saaro markaa kadib soonkiisa uu sii wadan karo soonku uusan ka jabayn kana daciifaynin wax dhibaataa ma laha haddiise laakiin ay keenayso inuu soonku ka jabo marka wax xaran ma istoobi kartid marka saasaa marka masalada loo kala qaaday ayb saasaana daliil ahaan masaladu u xoog badantah ayb baabu maa jaa wuxuu baabu yahay filqayi mantaga ku yimid waliktixaali iyo indhakuushiga masaladana waxa weeye mantagu soonka ma jabiyaa mise ma jabiyo ruuxu hadduuse indhakuusho isagoo sooman soonku ma jabayaa mise ma jabayo ilaindhakuusha dumarka khaaskuma aha yani in ruuxu indhakuusho ragguna waa indhakuulan karaan dumarkuna waa indhakuulan karaan <laughs> annaga caadadeenna dhaqanka soomaaligaa yani nin indhakuulanahaya waa lala yaabi soo ma war ka tag axaadiista marka la fiiriya hadiga nebiga sal lay wasalam indhakuushu waa daawo nebigaa isticmaali jiray sal lay wasalam xadiisun baa marka dhib marka haddii ruuxu indhakuusho isagoo sooman soonkii ma jebinaya indhakuushu ma jebinaysaa wey marmarka qaarkood waxaa dhacaysa maadada lagu indhakuulanayo ayaa marmarka qaarkood waxay noqotaa maado xataa cunaha laga dhadhamiyo oo dhadhankeedu isha intuu gudbo xataa cunaha laga dareemo marka soonkii ma jabaya can abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana nabiya nabigu sal lay slam wuxuu idhi man daracahu ruuxii uu ka qaalib noqdo oo uu ka tambato alqayu mantagu xoog ku soo dhaafaa laga wadaa falaysa ma ahaanin calayhi korkiisa qadaa'un wax qalla'a ah korkiisa ma ahaanin soonkaaga waad wadan qallana laguguma leh waman istaqaa'a ruuxiisa mantaga dalba oo mantaga iska raadiya oo isagu soo saara camdan kas falyaqdi kaasi ha qalleeyo adaa iska soo saaray kas baadna isaga soo saartay markaa waad qallayn way rawa alhamsatu shantii baa warisay ila nasaa'iya nasaa'i mooye xadiidku waa xadiis saxiix waxaa saxiixiyey xaakim calaa sharti shaykhayn dahabi baa ku waafaqay sheekh albani kadalika waxaa saxiixinaya ibn اljaruud ibn khusayma ibn xibbaan waxaa taxsiinanaya alimaam اtirmidi laakiin culimmadii mutaqadimiinta rag ka mida ah ayaa xadiidka daciifiyey oo waxaa ka mida ah axmed abu daawuud bukhaarina wuxuu leeyahay ma ansaxayo xadiis laakiin waxaa loo badan yahay xadiidku inuu sugan yahay ayb xadiidkani sida uu wax u kala qaaday waxa weeyaan haddii aad mantaga uu ku soo dhaafo oo isagu uu iska yimaado iski oo qasab ku soo baxo soonkaaga waxba yeeli maayo xaaladdaa iyadaa inuusan soonka kaa jabinaynin waa madhab aljumhuur waa sida loo badan yahay laakiin haddaad iska mantajiso oo maalan afkaad gacanta gelisay caloosha ayaad saad u marmaroojinaysay ayaad mantag iska soo saartay ama waxaad u qasadayba inaad e, yalaalugo iyo yaqiqsi iska keento intaad waxaad ku yiqsanayso aad u fiirsatay oo daawatay baad u qasaday inaad iska mantajiso sidii baad ku mantagtay haddaabaad adigu iska keento adugu dariiqaa doonto mar eh markaasi soonku inuu jabayo qallana lagugu leeyahay bu xadiidku sheegayaa sidaana iyaduna waa madhabuljumhuur inuu soonku kaa jabayo qallana lagugu leeyahay culimmada qaarkood bal qallaha waxayba siyaadiyeenooy ku laasimiyeen ruuxa kafaarana waa ku waasimaysaa badhe sidii nin xaaskiisa u galmooday maalin ramadaan oo kale ayay kaga dhigeen yani bijaamic labada waxaa ka dhexeeya soonkiibuu ka suu jabiyey laakiin waa laga xoog badan yahay cala kafaarada waxa waajibiya waa galmada bas ama hadduu ruuxu soonkiisa kasba u jabiyo waxyaabo kalese uu ku jabiyo on galmo ahayn kafaaro ma leh laakiin wuxuu u baahan yahay towbad iyo iyo qalle maalinkaa inuu qalleeyo ayb وعن cبدالرحمن بن النعمان بن مcبد بن hudة can abiihi aabbihi wuxuu ka warinaya can jaddihi awowgii can النabiyi nebiga wuxuu ka warin sl ه lay slam أnnahu nebigu amray biاlإmadi imidka amara inuu amray bilimad yani imidku waa dhagaxa lagu indhakuusho wa maadada lagu indhakuusho dhagaxa asalkeedu waa dhagax madow marka kaasaa imad la yidhaahda almurawaxi ee la udgiyey oo miskiga lagu udgiyey murawax waxa weeyaan almuطayabu bilmiski yani urmale asalkiisa asalka indhakuusha ee imidka la dhaho asalkiisu udgoon ma leh caraf ma leh laakiin waxaa lagu dara marmarka qaarkood miski baa lagu daraa markaasuu soo carfaa kaasaa laga wadaa marka almurawax yaani miskiga lagu udgiyey cinda nawmi hurdada agteeda ayuu nabigu sal ley wasalam ayuu amray in lagu indhakuusho marka lasii seexanay wa qaala wuxuuhi nebigu sal ley wasalam liyattaqihi liyattaqihi ha iska ilaaliyo assaa'imu ruuxa soomani ha iska ilaaliyo imidka lagu indhakuushiya indhakuusha ruuxa soomani ee soonku u xidhan yahay isagu ha iska jiro rawahu abu daawuud baa wariyey walbukhaariyu baa wariyey fii taariikhihi fii isnaadihi xadiidkan sanadkiisa waxaa ku jira maqaalun odhaah oo qariibun dhow wax ka sheeg aan fogayn baa ku jira wa sanadka xadiidka qaala bnu maciin wuxuu yidhi cabdulahicabdiraxmaan ibnu maciin wey waxaan dhijia yaxya ibnu maciin wuxuu yidhi cabduraxmaan haada daciifun waay waa cabdiramaanke cabdiraxmaan ibnu nucmaanka xadiidka sanadkiisa ku jira buu leeh waa daciif wa qaala abu xaatim iraazi wuxuu yidhi huwa saduuqun meehe ninku waa nin runlow ah waa la ysku haystaa oo ninku ma daciifba mise waxa weeye waa saduuq ayib xadiidka ciladiisa culimada qaar baa waxay ka dhigeen cabdiraxmaan ibnu nucmaankaas walxaafid almundiri iyaa ku cileeya xadiiska laakiin sida saxiixa xadiidka cilladiisu kaas ma ahee aabbihii nucmaan ibnu macbad ayaa xadiidka ciladiisa ah maxaa yeelay waa majhuul saas man isagaa majhuulah cabdiraxmaan waxoogaa waaba layara riixi lahaayo yani laakiin aabbihii baa majhuuloon la garanaynin cilatulxadiina waa ka saasuu xadiidku daciif ku noqonaya waxaana daciifiyey axmed ibnu xambal yaxya bnu maciin waxay leeyiin waa xadiid munkar ah sidoo kale sheekh albani isaguna waa daciifinaya ma sugna xadiidkani marka xadiidkan waxaa deliishaday culimmada qaar ka mida oo yidhi indhakuulashadu ruuxa sooman soomka way ka jebinaysaa maxaad cuskateen xadiiskan aad cuskateen xadiiskanay cuskadeen de xadiiskii waa daciif mar hadduu xadiisku daciif yahayna masalada lagu dhisayna waa daciif cala asawaab marka waxa weeyaan indhakuushu soonka ma jabiso maxaa daliilu ah addaliil huwa cadam daliil ya waxaa daliilu ah inayna soonka jabinaynin dee dliil inuu jabinayaan daliil loo haynin soo qaacidadaasi inaad yani waxw inaad fahanto aad bay kuu kaalmayni marar fara badan sideedaba fariido guntantay ama camal daaca oo guntamay ciddii tidhaahda wuu jabay ayaa daliilka laga rabaa ninka yidhaahda wuu asaxayoo sax weeyaane ma jabinna daliilkeen la dhihi maayo lanna waxaa ku filan camalkani waa guntamay inuu guntamay baan ogayn waana isku waafaqsanay inuu guntamay adaale wuu jabay sooma alslaw cadamu lintiqaad waay asalku waxa wey camalka daacadu inuusan jabinba asala inuu asaxaa asal saas daraaddeed camal guntamay oo taacaa nin kale wuu jabay isagaa laga rabaa inuu daliilkii wixii jabiyey daliil saaro hadduu daliil waayo sooma kan kale waxaa ku falan inuu ku yidhaahdo daliil la'aantaa daliil ah laakiin haddaad aduguna dliilkeen tidado isaguna dliilkeen ku yidhaahdo waa imtiaan la kala bixi maayo markaas waa meelaha mxuu ahay dadku inta badan aynu ku baraarugino waxyaalaha maxduuraadka aslan cibaadaadka iyo waxyaalaha noocaas oo kaleeta asalku xadri waay saas daraaddeed waxa weye cid dale shaygani waa bidco cibaado maaha war shaygani cibaado maaha ilahayna looguma dhowaado daliilkeen lama yidhaahdo lanna wixii cibaada waa in daliil loo helo haddii daliil loo waayo shayganu inuu cibaado yahay daliilka loo waayo baa kutusaya inuusan cibaadaba ahayn soma daliiluma hayno waxan inuu cibaado yahay war mawliidku inuusan cibaado ahayn daliilu keena hadde waxaabaa daliilu ah inuusan cibaado ahayn daliil baan loo haynin soma daliil looma hayo wixii cibaado ana waa in daliil loo helo ama ayad qur'aana ama xadiis waa in loo helo waxani waa cibaado ilahay ugu dhowaada soma ayb haddii uu ku yidhaahdo asagii bidcada watay shayga aan wato inuu bidca yahay daliilu keen ku yidhahda ka hor ood adiguna tidhahda adigu daliilkeen waa unisrixriix waay marka aslulmunaadara waxa weeyaan in la ogaado horta yaa daliilka laga rabaa ninka asalka khilaafay baa daliilka laga rabaa laakiin ninka asalka ku fadhiya daliilkeen lama yidhaahdo lianna alasla cadamu daliil waxaan ku fadhiya aniga daliiluma haysan masalada wayna iskhilaafaysaa baabka mucaamalaadka iyo caadaadka cagsi ah. markii mucaamalaad iyo caadaad iyo la joogo ninkii yidhaahda shaygani waa xaaraan oo lama cuni karo lama isticmaali karo waa in la yidhahda isaga daliilkeen nin kale shaygani waa xalaal asalkii buu fadhiyaa nin kale caqdiga beecu waa asaxay iyo nin kale waa buray ama caqdiga nikaaxu waa asaxay nin kale waa asaxay baa saxa nin kale waa buray waa inuu daliilkeenu buriyey marka abwaabtu way kala duwanta marka cadamu daliil baa daliilu ah aaaar baa sugan oo salafkii ka sugan ayagoo sooman inay indhakuulan jireen marka wax dhibaata maleh baabu man kla aw shariba naasiyan wuxuu baabu akala ruuxii cunay ow amase shariba cabay naasiyan isagoo halmaansan waa soomanaa kadibna wuu ishalmaamay inuu soomanaa cunto iyo cabbitaan buu sameeyey ayib soonku ma ka jabayaa can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yihi man nasiya ruuxii halmaama walxaal huwa isagoo saa'imun mid sooman ah isagoo sooman ruuxii halmaamo soonkii wey oo fa akala sidaa wax ku cuna aw shariba ama cabba falyutima ha dhammaystiro sawmahu soonkiisii ha dhammaystiro yuusan jabinin inta u laaban maalinta inta u laaban ha dhammaystirto fa inamaa oo wasaqaahu waraabiyey yacni cunto iyo cabitaan alle uu siiyey weeye waxba soonkiisa yeeli maysa waay yacni kinaaya can cadam alimi waay wax dembiya muusan samaynin kamana soo gaadhayse soonkiisaa dhammaystirto rawahu ljamaacatu baa warisay ila nasaa'iya nasaa'i mooyeeh ayib xadiidkaasi wuxuu tilmaamayaa halmaan hadduu ruuxa u geeyo oo uu sidaas ku cuno ku cabbo inuusan soonkiisu jabaynin waana madhabu jamaahiiri ahli اlcilmi salafan wakhilaafa saasay macnaha waxayna eh, salka ku haysaa allah tabaaraka wa tacaala fii aakhiri suurati اlbaqara ducada uu inoo jideeyey laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na fii saxiixi muslim alla wuxuu yidhi qad facaltu ah. yacni allaw ha noo qabanin haddaan halmaanno oo halmaan noo geeyo ama gaf iyo ismoodsiis noo geeyo alla wuxuu yidhi waaye waan yeelay ayb marka loo qaban maayo wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan idaa goortii akala uu cuno assaa'imu ruuxa sooman naasiyan isagoo ishalmaansan ow amase shariba uu cabo naasiyan isagoo ishalmaansan fa innamaa huwa isagu risqun weeye risiqaasoo saaqahu llaahu alla u soo kaxeeyey ilayhi isaga xaggiisa walaa qadaa'a wax qalla'ana calayhi korkiisa ma ahaanin walaa kafaarata kafaarana korkiisa ma ahanin qalana lagama warramo kafaarana lagama warramo soonkiisaa dhammaystirto rawahu daara qutni baa wariye waqaala daara qutni wuxuu yidhi isnaaduhu xadiidka sanad isnaadun weeye saxiixun oo saxiix waa sanad saxiix walahu waxaa u sugnaaday qutni weeye fii lafdin aakhara lafdi kale waxaa ugu sugan man aftara ruuxii afuray yawman maalin oo min ramadaana ramadan ka mida naasiyan isagoo ishalmaansan afura falaa qadaa'a wax qallaa calayhi korkiisa ma ahan walaa kafaarata kafaarana korkiisa ma ahan qaala daara qutni wuxuu yidhi tafarada waxaa la gooni noqday bihi xadiidkan ibnu marsuuq wa huwa iqatun waana iqu can ilansaariyi xaaluu ka warinaya ayib yacni ninkaasaa la gooni noqday warintiisa waase nin iqawe xadiidku waa xadiid sugan oo ibnu xibbaan iyo xaakim iyo dahabi iyo ibnu xajar intuba way saxiixinayaan ayib xadiistaasi sida ay kutusayso waa madhabu jumhuuri ahlilcilmi inuusan halmaanku soonka jabina ku jabaynin wixii soonka jabinaya hadduu halmaan kuu geeyo xadiidka lafdigiisa dambo man aftara yowman min ramadaana ruuxii afura maalin ramadaan ka mida itlaaqiisa iyo waxaa laga qaadanayaa waxa uu ku afuray ama cunid ha noqoto ama cabbitaan ha noqoto ama waxyaalihii kale soonka jabinaya noqoto oo maxaa ka mid noqon kara galmadii baa ka mid noqon karta hadduu ninku intuu halmaamo uu reerkiisa u galmoodo wuuna sooman yahay soonkii ma jabaya xadiidka itlaaqiisa waxaa laga fahmayaa inuusan soonku ka jabayn maxaa yeelay cilladaa mid ah haddaad cunto ku jabisay haddaad cabitaan ku jabisay haddaad galmo ku jabisaba waxa lagugu cudurdaaroo soonkaaga loo ilaaliyey waa halmaanka kuu geeyay laakiin galmo ma laysku halmaami karaa way suroobi kartaa haasatan maalmaha hore ee ramadaanku bilowgaya waa wax dhici kara ah, waa wax dhici kara cuntadii cabitaanku un ka yara fudud yihiin iyada lafteeda marmar halmaan way kaaga dhici kartaa adoon isgaranayn inaad soomanta ayb marka waa la mid cala raajix waxba kaagama gedisna baabu taxafudi min alhiibati waxaa la mida ah saan horayba u tilmaanay halmaan hadduu kuu geeyo waxaa la mida ah hadduu jahli kuu geeyo oo jahligaa laba ah masalada xukunkeedaabaad jaahil ka tahay ama wakhtigiibaad jaahil ka noqotay xukunkiibaad jaahil ka noqotayoo ma garanaysid shaygani inuu soonka jabiyo adoon moodayn inuu soonka kaa jabinayo adoon u haysanin baad isticmaashay gadaal baa waxaa ka soo baxday war waxani soonka waa aduguna adiguna maadan aqoonin kaa jabi maayo cala araajix wakhtigii baad jaahil ka noqotay waagii oo baryey baad moodday inuusan weli baryin markaas baad cuntood cabtay waad iska wadatay mar dambaa waxaad aragtay wallahi waaba dharaarba waxayna kula ahayd in weli habeen uu yahay ama ma ahe qorraxdii oo weli dhicin baa waxaad moodday inay dhacday markaasaad cunto cabtay waxaa jahlun bilwaqti baa la midna waa jahlun bilxukmi marna waa jahlun bilwaqti cala asaxiix waxaasoo dhan soonkama jebinayaan axaadiis baana ku soo arortay ah hmm. nin isalmaansanoo biyo cabaya ama cunto cunaa adiguna aad ag joogtood garanayso inuu soomay ma u sheegay ah, dadka war ilaahay baaba dharjiye daaya waxay ka fahmeen inamaa acamahu llahu wasaqaahu baa waxay ka fahmeen hala daayo saxna maaha cala saxiix waxa weeye watacaawanuu cala albiri waataqwa bay soo gelaysaa ruuxani waa inaad baraarujiso oo tidhaao war soomaada soomanayn ilaan khalad buu samaynayaa soo maa haba ishalmaansanaada saas maana haddaad aragto nin ishalmaansan oo iska badaa soonka khaladaad kale ku jira wax shareecada khilaafsan buu qasanaya waanay salmaansan yahin warudda ha ka noolaadee miyaad ya mise baraarujin sax waa macduur sharcan isaga waa macduur laakiin isaga macduurnimadiisu ma keenaysa in lagu fiirsado waa in la baraarujiyo la yidhaha warkadaa saas way macanaa baabu taxafudi is-ilaalintiibuu baabu yahay min alghiibati xanta layska xifdiyo layska ilaaliyo wallaqwi iyo hadalxumada iyo wamaa yaquulu waxa uu dhahayo ruuxu idaa goortii shutima la caayo haddaad sooman inaad iska xifdidood iska ilaaliso xanta iska ilaaliso laqwiga iyo hadalkaan macnaah lahayn saaqidka inaad iska ilaaliso iyo hadii lagu caayo lagugu xadgudbo maxaad dhihi ood ku dhahaysaa ruuxa kugu xadgudbay can abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana nabiya nebigu sal ley waslam wuxuu yidhi ida goortii kaana uu ahaado yowmu sawmi axadikum midkiin soonkiisa maalinkiis midkiin maalinkuu soomanaa hadday ahaato yimaado oo falaa yarfut yuusan afxumoonin yowmaidin maalinka alrafat halka waxaa laga wadaa yacni alkalaamu alfaaxish ah, afxumo yuusan ku kicin afxumada waxaa soo gelaya carabku waxa uu sameeyo ee khilaafsan oo dhan waa fuxsh ah ficilkana mar bay ku dhacdaayo ficilkuna marbuu faaxisho noqdaa qowlkuna marbuu faaxisho noqdaa ayib hadda waxaa laga wadaa falaa yarfut yowmaidin walaa yashab yuusan qaylqaylyin sahabka waxaa la yidhahdaa idiraabu اlaswaati lilkhusuuma aw lilkhisaab ah, yani muran iyo qajajajac iyo fadhikudir iyo yani markii mm, buuqa iyo qayladu isku dhacdo taasaa sahabka la yidhahda marka qaylo iyo buuq iyo muran iyo qajajac fain shaatamahu hadduu la caytamo ama uu caayo axadun ruux ow amase qaatalahu la dagaalamo falyaqul ha yidhaahdo innii anigu mri'un ruux baan ahay saa'imun oo sooman nin sooman baan ahay idaa cayda iga da oo dagaalka iga da waan xakamaysna iskama kaa celin karo sidaas daraaddeed nayu idaa wladii nafsu muxammadin biyadihi waxaan ku dhaartay allaha muxamed naftiisu gacantiisa ay ku jirtee la khuluufu fami saimi ruuxa sooman afkiisa isbeddelka iyo urka ku yaala ayaa atyabu udayg badan cinda allahi ilaahay agtiisa min riixi lmiski miskiga udgoonkiisa ka udayg badan khuluufka oo kha'da la godo saasaa sax khaluuf in la yidhaahdo bacdu ahlicilmi baa sheegay lakin waa khata' baa la khuluufkana waxaa la yidhaahdaa waa ruuxa sooman isbeddelka afkiisa ku dhacaya waa ruuxu markuusan muddo wax cunin afku waa isbedelaya sida imaam axmed iyo leeyihiinna isbeddelku wuxuu ka imaanayaa calooshu markay marato ayaa waxay soo saaraysaa qaac hawadaa ka soo baxaysa marka afka isbeddel ku samaynaysa shaaficiyadu iyagu waxay leeyihiin isbeddelka afku wuxuu ka imaanayaa muxuu ahaayey wax caloosha ka imaanaya mahi waa isbedelka afka ku dhacay waana masalada keentay inay karaahaystaan cadayga gelinka dambe ruuxa sooman u karaahaystaan maxaa yeele waxay leeyihiin khaluufkaas khuluufkaas isbeddelkaa afka buu cadaygu baabi'inaya waana shay ilaahay jeceliya laakiin waxaa la leeyahay ma ahee calooshuu ka imaanaya ee ma aha wax qashinkan ilkaha ku yaalla iyo afka ma aha saasaa ah macnaha marka kaasi ilaahay agtiisa wuu ka udgoon badan yahay miskiga udaygiisa waxaa laga wadaa shayga ilaahay daacadiisa ka dhasha ibni aadamku haba karaahaysto hana dhibsado hana qarhmuunaadee ilaahay agtiisa qaali buu ku yahay waana udgoonye waxaa la mida maalan dhiigga shahiidkaoo kale dhiigga shahiidka maadaama uu yahay wax ilaahay dartii ku yimid oo jidkiisa iyo diintiisaoo loo hiilinayo ku yimid daacadiisa ku yimid alla waa jecelyahy saas daraaddeed agtiisa waa ka udgoonya waxyaalaha aahaarta daacada ka dhalato dhan baa saasa macana walisaa'imi ruuxa sooma waxaa u sugnaatay farxataani laba farxadood labadaa farxadoodoo yafraxuhumaa uu farxayo idaa goortii afdara uu afuro farixa waa farxayaa bifitrihi afuridiisu ku farxaya yani markuu afuro waxaa laga wadaa labada way dhici kartaa maalinkii markuu ka afuro iyo bisha dhan markuu ka afuro labada way soo geli kartaa muxuu ku farxayaa laba arrimoodba wuu ku farxaya oo kala fiican inuu ku farxayo cuntadan ilaahay u xalaaleeyey dayibaadkan uu gaajaysan yahay waa ooman yahay naftii waxay ku farxaysaa waxaan ilaahay u xalaaleeyey ay u baahan tahay waa abiici marka farxaas waxaa kaloo noqon kartaa faraxu inuu yahay inuu ku farxayo ilaahay cibaadada uu dhammaystiray maalin dhammaystiran baa ilaahay kuugu kaalmayoo kuu dhammaystiray faraxaasi uu ka fiican yahay ka kalo waa farax oo xasan ah mustaxab wey kaas leanna waa farax ilaahay daacadiisaad ku farxayso mubaaxaadka waxyaalaha adduunyada inaad ku farxdiyo daaca inaad ku farxdo daacada farxeedaa ka fiican sooma ayib marka labaduba laakiin way soo wada geli karaan bay leeyihin culamada qaarkood waidaa goortii laqiya uu la kulmo rabbahu rabbigii markuu la kulmana fariixa wuxuu ku farxayaa bisawmihi soonkiisiibuu ku farxaya ilaan abaalgud ilaahay uun garanayo ayuu helayaa saasuu ku farxaya wey muttafaqun calayh xadiidkan ujeeddada hadda loo keenay waxa weeye mid midkiin maalinka uu sooman yahay yuusan afxumo ku kicin buuq iyo qaylana samaynin haddii lagu caayana ha la caytamin hana la ficiltamin haddii lagula dagaalamo ha ficillo qaadanin ha iska celinin waxaad tidhahdaa war waan soomanahay ayib war waan soomanahay ma afkaad ka dhahaysaa ma carabkaad ka dhahaysaa mise naftaada unbaad u sheegi daahirka xadiiska waxaa ka muuqda inaad carabka ka dhahayso falyaqul ood u sheegto ood u caddayso culimmada qaar waxay yidhi maya naftaada uunu sheeg ah, laakiin sida daahirka xadiis ka muuqda inaad carabka ka sheegi ood af ka sheegi ood u sax an abi hurrata radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi can abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana rasuula allahi sal ly slm rasuulku qaala wuxuu yidhi man lam yadac ruuxii aan ka tegin qawla azuuri beenta hadalkeeda yani hadalka beenta ah ruuxaan ka tegin waalcamala iyo ku camalfalid bihi beenta lagu camalfalo yani alcamal bizuur waxa weeyaan waa inaad dhaqankaaga iyo afcaashaadu ay noqdaan wax shareecada khilaafsan marka afkaaga iyo adinkaagaba hadaadan ilaalinin oodan khaladka iyo mukhaalafada ka ilaalinin ruuxaan sidaa samayn falaysa ruuxii sidaa sameeyo aan ilaalinin zuurkana aan iska ilaalin ku camalfalkiisana aan iska ilaalin falaysa ma ahaanin lilaahi uma ahaanin xaajatun wax dan ah an yadaca inuu ruuxaasi ka tago dacaamahu cuntadiisa wa sharaabahu cabbitaankiisa inuu ruuxaasi cuntadii cabbitaanka iska daaya ilaahay wax dan ah maxaa laga wadaa bimacnaa ilaahay waxba ka maayo ajirna ka heli maayo waxbana cibaadadiisa ku fali maayo maxaa yeelay soon cuntiya cabbitaanka iyo galma basaan daynaya afkaygu iyo adinkayguna xaaraantii kale waa u furnaanaya soon maaha kii laguu diray maaha rawahu ljamacatu baa warisay ilaa musliman wanasaa'i xadiiskaasi waxaa la mida yani wuxuu caddaynayaa mafhuumka saxiixa ee soonku leeyahy macnaha saxda ee soonka sharciga uule waxa weeye ruuxa afkiisa iyo adinkiisuba inay ilaashadanaadaan oo laba shay way ka ilaashanaadaan wixii soonka jabinaya inuu iska ilaaliyo wixii soonka dhaawacaya inuu iska ilaaliyo oo munkaraadka iyo dunuubta iyo xanta iyo kulli inuu iska ilaaliyo ayib waxaana sidaa caddaynaya sidoo kale xadii xaakim iyo bayhaqi soo saareen oo xadii saxiixa nabigu leh sal ly sl laysa asiyaamu min alakli washurbi yani soonku maaha cuntiya cabitaan oo layska daayo uun inama asiyaamu min allagwi wاlrafa soon waxaa la yidhaahdaa inaad afxumada iyo dhaqanxumada iska dayso kaasaa soonka sharcigaa kadib waxaa la yidhi fain saabaka axadun aw jahila calayk hadduu ruux ku caayo ama dhaqanxumo kugula kaco iyo jahli faqul innii saa'imun innii saa'im waan soomanahay waan soomanahayh marka soonku waa kaa oo indhuhu soomaan oo gacmuhu soomaan oo luguhu soomaan oo calooshu soonto farjigu soomo soonka sharcigu yaqaana ee laleeyahay abaalgudkaasaa laga helaya waa kaas laakiin wixii soonka jabinayo inta layska ilaaliya waxa kale inaan loo abayeen taasaa la diidayaa masaa'ishan ah xanta iyo aflagaadada iyo afxumada iyo dunuubta kale ruuxa sooman uu galayo soonkii ma jabinaysaa mise ma jabinayso jamaahiiru ahlicilmi waxay qabaan soonka ma jabinayso laakiin ajirkii bay cunaysaa wixii waajibnimadii inay kaa dhacdo waa dhici karta laakiin mar kastoo dembi kasto waxay la go'ayaa dembigaasi wuxuu la go'ayaa qayb ajirkii ka midu goosanaya marka dunuubtu hadday kugu badato waxaa dhici karta in ajirkii oo dhan dhammaado soonkaagu saasuu marka wuxuu ku soo baxayaa ajir la'aan laakiin ma jebinayso oo jebitaan sida galmada iyo cabitaanka iyo cuntadoo kale waxuma jebinayso saasaa loo badan yahay waxaa sidaa khilaafsan ibnu xasmi oo dhahaya xanta iyo mukhaalafaadku soonka waa jebinayaan buu waa ra'yi laga xoog badan yahay ma jebinayaan cala asaxiix laakiin ajarkii bay dhammaysanayaan hada wabilahi tawfiiq wsala allahuma wslama cala nabiyina muxamed wcala alihi wsaxbi waslem